alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllah almaطlb الthani almaطlb aلthani soo mahin madlabkii labaad waxaan ka soo baxnay ku jiray aqsaamu اlkhabari laba qaybood baa loo qeybiyey marka hore maxay ahaayeen almutawatiru walaxaad ayib mutawaatirkii laba qaybood baa loo qeybiyey mutawatirun lafdiyun mutawaatir macnawi kadib waxaan galay amhilat mutawaatir waad garateen lafdi iyo macniba axaadiista kusoo aroortay almutawaatir eh, bacdahu waxaan galnay aqsaam khabr اaxaad khabr axaad meeqaan uqaybinay bاctibaari duruqihi marka laga hadlayo horta war labaa loo qeybiyey marka hore maxaa la yihi bاctibaari cadadi duruqihi iyo bاctibaari quwatihi soo saamehen quwatihi weli maana gaarin xagga quwada ضacfan wa way noo dambeysaa lakiin maxaan shalay bilownay xagga bاctibaari اcadad khabr اaxaad marki laga hadlayo meeqaan loo qeybiyey <clears throat> saddex baa loo qeybiyey ko almashhuur alcaziiz algariib saddexdaasaa loo qeybiyey waxaan kasoo baxnay madlabkii koobaad oo ah almashhuur mashhuurka markaa laba qeybood waxaa la yidhahda mustafiid oo laisku hayo mashhuurka oo kale miya mise maaha mashhuur kale oo midkan musطalaxa aan ahayn ama istiraaxiga aan ahayn oo la yidhaahdo almashhuuru calى alalsina yaa mithaalka sheegi kara mithaaluhu mashhuur mashhuur cala alasila cinda nuxaad yaa sheegi kara ya nicma alcabdu nicma alcabdu suhayb nacam ayib mithaalkaasna waa waa tana soo maray marka madlabkii labaad halkan u ka bilaabaya almaطlb الthani alcaziizu caziizkii wey tacriifuhu buu ka bilaabay inuu noo qeexo maxaa la dhahaa caziiz marka la tacriifinayana tacriif luqawi iyo mid isdilaaxya buu leeyahay shaygu marka la tacriifinayo mid waa macno luqawi a oo carabta markii hore ay hadallada dejisanaysay dalaalaat lalfaad ay samaysatay midna waa midkii dambe ee culamaau shareeca marka shareecadu timid la sameeyey marka labadiiba waa kuu sheegaya luqatan huwa sifatu sifatu mushabbaha huwa sifatu mushabaha yani caziizka waa sifa mushabaha sifa mushabaha waxaa weeye waa isim mushtaq min alficl athulaathi allaazim ayay yidhaahdaan ficilka thulaathiga ee laazimka ahaa isim laga soo ishtiqaaqay oo tusaaya calaa wajhi thubuut xasan iyo cadshaan iyo axmar iyo gariib iyo caziiz iyo waxaaso dhan ba waa sifa mushabaha min caza baa laga keenay caza shay-u yacizu yacizu iyo yacazu labadaas waa lasku hayaa labadaba u sheegi doonaa min caza shayu yacizu ah. haddii yacizu la yihahdo bilkasri lahoos dhabo caynka macnuhu wuxuu noqon ay qala wanadara wuu yaraaday shaygii wax yar weeye waana naadir shay qaliil ah helitaankiisuna uu naadir yahay cizat lwujuud baa la yihahda waa shay helitaankiisu ay naadir tahay haddii yacizu la yihahdo marka taas waa loo isticmaali karaa marka casiiskan hadda aan ku jiro liannahu helitiisa yar aw min caza yacazu bifatxi lcayni haddii la yihahdo bilfatxi macnuhu isbedelaya wuxuu noqon qawiya washtadda wuu adkaaday qawiya wuu xoogeystay washtadda wuu adkaaday labaduba waa loo isticmaali karaa isaguna lianna casiiz qawi weeye binisbati lilgariib markii gariibka laga hadlayo qariib qariib lagu daray casiiz buu dhali haddii hal dariiq ku yimid mid kaleo dariiq kalaa loo helay isku dar casiiz marka caza haddii la dhaho yacazu bilfatxi qawiya washtada wey facazaznaa bithalithin waanu xoojinay waay wa sumiya bidalika waxaa loogu magacaabay sidaas imaa liqilati wujuudihi heridiisaa qaliilhoo yar wa nudratihi helidiisaa naadir ah waa goorma haddaan yacizu dhahno caza yacizu haddaan dhahno waxaa loogu magacaabay casiiz liqilati wujuudihi helidiisaa yar wa nudratihi naadirnimadiisa casiiz <clears throat> loo yiri wa ima liquwatihi baa loogu bixiyey casiiz waa haddaan yacazu dhahno yacazu wuu xoogeystay washtada waxaa loogu magacaabay casiiskan aan hayno liquwatihi muxuu quwo ku yeeshay bimajiihi imaashihiisa min dariiqin aakhara uu ku yimid ariib buu ahaa hal dariiq buu ahaa waan baadbaadhnay waxaan helay dariiq kalaan helay markaasaa dariiqan dariiqan uu xoojiyey fasaara casiizan casiiz buu noqday xoojin taa waa luqadii ishtiqaaqoodii istilaaxan waxaa la dhahaa casiiz anlaa yaqila inuuna ka yaraanin ruwaatuhu ruwaadda xadiidkaa warinaysa can ithnayni laba waa inayna ka yaraanin fi jamiici طabaqaati sanadi sanadka dabaqaadkiisa dhammaan waa inayna ka yaraanin waxa ruwaadda xadiidka warinayso laba wayna ka yaraanin dabaqaad waa soo ogaatay mathalan dabaqat saxaaba wixii waxaa la dhahaa dabaqo isku jiil ah oo isku qarni ah oo aqraana ah, oo hal sheekh ka wada qaata jiil waxaa la dhahaa eh, waxaa la dhaha dabaqa la dhahaa dabaqa <clears throat> waxay isku qarnina waa la dhahaa marka saxaabadoo kale waa dabaqo iyada laftirkeeda saxaabada xaafid ibn xajar waa intaasoo dabaqa uqeybiyey saxabada laftirkooda dabaqaad si ah marki lasi dhex galo isku dabaqa ma saxaabada kuwii hore ee soo islaamay min qabla alfatxi badriyiin baa jira ayagaa sii qayb qaybo sii alah mashiikat lfatxi kuwa layihahda jiro fatxu maka soo islaamay laakiin markii guud ahaan lagu hadlaayo dabaqatu saxaaba baa la dhihi wa isku qaban dabaqatu taabiciinna waa laba dabaqatu taabici waa saas wey sanadka marka sidaas ku socdaa inkastood arkayso taabici taabici ka warinaya oo isku dabaqa ah laakiin fi waxaa weeyaan saxaabi yrwihi waxaa ka warinaya taabici taabicina yarwihi can taabici taabici baa ka warin marka dabaqo kastaba sanadka laba qof waa inan ka yaraan saxaabadii waxaa xadiidka ka warisay nabiga alayh salaam meeqa laba saxaabi baa ka warisay taabicigii maxaa ka warisay meeqa saxaabi baa wariyay saxaabi ka wariyey labo taabicu taabiciin meeqaa taabiciinta ka wariyey labo sidaas hadduu ku socdo ilaa uu ka dhamaado waxaa la dhahaa casiiz baa la dhihi sanadkaas xadiidkan casiiz baa la dhahaya marka fi jamiic marka inuu ka yaraanin baa la rabaa inuu ka yaraanin inuu ka yaraan maa la rabaa laba inuu ka yaraan hadduu ka bato dhib maleh laakiin meel kamida ah waa inay laba ku jirto si tirada dambe oo yar magaca ogu bixino sharxu tacriifi yacni anlaa yuujada wuxuu la jeedaa anlaa yuujada inaan la helin fi dabaqatin dabaqo min dabaqaati sanadi sanadka dabaqaadkiisa kamida sanadka waa soo ogaatay waa silsilada ku gaadhsiinaysa matniga fulan can fulan can fulan can fulan kaas sanad la yihahdaa anlaa yuujada in la heli fi abaqati min abaqaati sanad sanadka abaqaadkiisa abaqo kamida aqalu wax ka yar min ithnayni laba wax ka yar waa inaan la helin laba wax ka yar waa inaan la helin waxaa ka yar laba hadday noqoto maxaa lagu magacaabay qariib waa soo socdahay amaa in wujida haddiise la helo fii bacdi abaqaati sanadi sanadka abaqaadkiisa qaar kamida halaathatu saddex baa laga helay raawi iyo fa akthara ka badan halaathatu saddex baa la helay fa aktharu falaa yadur dhib ma leh marka dhib ma leh waxaa maalan saxaabadii nabiga alay slam xadis waa ka wariy sadex saxaba ka wariyey laakin taabiciin markii lala soo daadegay laba taabici baa la helay wax warinaya tirada yar magac loogu bixino casiiz baa la dhihi bishardi waxaa shardi ah an tabqaa inay baaqi ahaato walow dabaqa waaxida hal dabaqana allah ka dhigee fiihaa dabaqaadka kamid ithnaani laba dabaqooyinka mid kamid in laba laga helo ugu yaraan laba waa in la helo haddii rabaan dabaqooyinka kale ha ka bataanaba saddex gaara laakin mid dabaqaad kamid waa in laba la helo tirada yar baan rabna inaan meesha ka helo casiiz ku magacawno in marka ay tiradii laba ka bataan fi ixda طabaqaat dhibaato male casiiznimo kama qaadayso kama qaadayso sababta waxaa weeyaan qaacido kuliya bu ku siinaya oo mar dhowr jeer aan soo maray waata qaacidada liana alcibrata liaqali طabaqati min طabaqaati الsanadi wa taas mar walbaba qaacidada ku dheg inaad barataa la rabaa marka laga hadlaayo mashhuur alcibratu aqalu طabaqa mathalan waxaan helay saddex raawi oo dabaqaadka qaarkood werinaya dabaqaadka qaarna waxaan helay toddobaatan baan ka helay maxaan ku magacaabayna xadiidkaas mashhuur baan dhehena liana alcibrata liaqali dabaqatin min dabaqaati sanad dabaqada ugu yar unbaa un cibra iska leh waxaan helay dabaqaadkii mid kamida dabaqatu saxaaba ayaa waxaan helay mathalan toddobaatan nabigay ka wariyeen aleyh isalaatu wasalaam taabiciinta markii la imaaday laba taabici basaa xadiidka werinaya maxaan ku magacaabaynaa caziiz baan dhehena ma dhehena waa mutwatir ma dheheno tirada yar baa magacaas ka leh liana alcibrata liaqali abaqati min dabaqati sanad hada tacriifu huwa araajix buu ku musanifka tacriifkan inaan ku tacriifino caziiz anlaa yaqila ruwaatuhu can ithnayni fi jamic dabaqaat oo tirada laba inay ugu yar tacriifkaasa raajixa kama xararahu alxaafid ibnu xajar raximah llah fii nukbatihi siduu xaafid ibnu xajar raximah llah nukbada iyo nusada ku taxriiriyey oo ku cadeeyey ku qariray ku sugay taxriirku wuxuu noqon karaa sugitaan shay la sugo cadayn la cadeeyo sifeyn la sifeeyo tahdiibin isagoo maaratay waa wax intii la sugay oo la hagaajiyey khatmi lagu dhuftay haddana oo kale sidaasu ku tegay isagu kamaa xararahu xaafid ibn xajar siduu cadeeyey ama uu sugay wa qaala bacd اlculamaa sida raajixa haddaad ogaatay qowl marjuuxa jira waa maxay wa qaala bacd اlculamaa waxay dhaheen in alcaziiza huwa riwaayat اthnayni can halaatha labo afwan minhu riwaayatu ithnain laba riwaayadood weeye aw thalaatha ama saddex falam yafsiluuhu mayna ka soocin casiiskii can ilmashhuuri kamayna soocin fii bacdi suwarihi suwartiisa qaar ka mida suuradan oo ah ow thalaatha xaggee buu galay mashhuur buu galay soo maartid marka casiiskii iyo mashhuurka mayna kala saarin marka ithnain la yirahda garanay aw thalaatadaasa mashhuur u galay waad garanaysaan saaxibu bayquniya waa kii yidhi casiizun maru ithnayni aw thalaatha ninkaasaa la dhalinaya raxmat ullaahi caleyhi maxay ow thalatha haddaad tiri mashhuur baad qeyb ka gashay marka mana kala soocin sida marka raajixa waa sida xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala mithaaluhu casiiz <clears throat> mithaalkiis waa kan maa rawaahu shaykhaan labadii sheekh waxay wariyeen haddii sheekhaan laska dhaho laba sheekh haddii la dhaho cilmu lxadiid marka laga hadlayo waa bukhaariga muslim ah, labadii sheekh waa isdilaaxa weya haddii sheikh ulislaam alxaafid eh, sheekhaan waa isdilaaxaad ay leeyihiin muxadisiinta haddii sheekhan la dhaho bukhaari muslim min xadiidi anasin waxay ka wariyeen anas riwaayadiisa xadiidkiisa labada bukhaari muslim way isku waafaqeen wlbukhaariyuna min xadiidi abi hurayra isla xadiidka laftirkiisa dariiq kale leh abi hureyre uu soo saaro riwaayada abi hureyre eh, eh, waxaa ujeeda bukhari uu soo saaro riwaayada bukhaari min riwaayati abi hureyre wey marka bukhaari baa laba meel marna anas buu ka wariyaa xadiidkiisa anas xadiis anas weeyaan yuu keenaa marna xadiis abi hureyre u keenaa ah, kitaabkiisa laakiin riwaayada anas waxaa laleh muslim baa laleh oo la wariya ana rasuula اllahi salى اlه alيه wasalam qaala nabig wuxuu yihi laa yu'minu axadukum axadkiin ma rumeeyo iimaan lagama helin xataa akuuna ilaan ka ahaado buu leyahy rasuulkeena alayh الsalaam axaba ilayhi miduu iga jecel yahay min waalidihi midkii dhalay wa waladihi ilmuhu dhalay wاnnaasi ajmaciina dadkao dhan ba ilaa dadkao dhan uu iga jeclaado aniga qofka muminka ah iimaan lagama helin intaad ag taagan tahay wixii ka soo haray nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam ad ka hormarinayso nabi maxamed baan jeclahay been wey waxba kama jiro in nabi maxamed alayh salaam la jecel yahay waa in laga hormariyo wixii kasoo haro dhan see lagu ogaan laha warkii nabiga iyo war qof kalaa isku imaaday waalid ama walad ama naas ama madax ama fulaan ama sheekh iyo war nabi keed hormarinaysaa nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waa calaamat lmaxaba wey aayaddii baan noo sheegtay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuna yaxbibkum calaamadaasay leedahay ilaahay iyo rasuulkaba maxabadoodu itibaac qofka in laga helo markaas oo ka maxabada calaamadiisa wاnnaasi ajmaciina saas weli marka wاnnaasi ajmaciina waa bacd riwaaya wey riwaayatu eh, labada riwaayaba maehe midbaa mid baa xadaftay waa ku leyahy hoos kale ka sheegayo eh, midna waxay ku dartay fwladii nafsii biyadii bay ku dartay eh, wrawaahu can anasi anas baa marka anas waxaa ka weriya xadidka anas baa werinaya soo maaratan riwaayada bukhaari iyo muslim markaan aadno anas waxaa ka warinay qataada ka warinaya qataada bnu dicaama wa cabdilcaziz bnu suhayb baa ka warinaya labadaas waa socda soo maarata waa labo wa rawaahu can qataadana waxaa ka wariyey shucbatu wa saciid baa ka wariyey laba way iyaguna wa rawaahu can cabdilcaziizna waxaa ka wariyey ismaaciil bnu culaya iyo wa cabdilwaarith wa rawaahu can kullin mid walbana waxaa ka wariyay jamaacatun baa ka warisay marka laba labaan haynaa soo maarti ashharu lmusanafaati fiihi musanafaadka ugu ee laga wariy laga qoray ma jiraan casiiz wax laga qoray wuxuu leeya musanifka lam yusanif ilculamaau culummadu maynan alifin oo mayna tasniifinin musanafaatin kutub la alifay ma jirto khaasa oo gooni ah bilxadiid alcasiiz xadiid casiiza musanafaad laga aruuriyey oo oo gaar u ah mama jirta buu leey wadaahiru sida daahirka ee aan u aragnay muuqatana waxaa weeye sababtu ana dalika sababta ay u alifi waayeen casiiz sida kuwa kaleba xooga alifeen liqilati axaadiista casiiska way yartahay marka wax yar oo kutuba laga alifi karin weeyaan walicadami xusuuli faa'idatin muhima wax faa'iido oo weyn oo muhima oo kasii laga helina ma jirto walicadami xusuuli faa'ida faa'idana lagama helaayo muhima aad muhim usiha min tilka almusanafaat haddii casiis la aruuriyey wax faa'ido weyn oo kusii jirta maleh wa rasmun tawdiixiyun lilmithaal bu kuleh mithaalka hadda soo maray oo xadiidka bukhaari muslim ay warinayaan riwaayada anas ee mutafaqa midda bukhaari ee abu hurayra iyo wuxuu kugu sameeyey rasmi ah, mukhaad takdiid buu ku sameeyey iyo shax tawdiix mithali birasmi ruwaat xadiidi fi kuli طabqa min طabaqaati sanad buu ku qoray albukhaari wa muslim yay isku raaceen anas bukhaari keligiisna abu hurayra riwaayadaasi anas ee saxiixeyn ku sugan qataada iyo cabdillah casiiz binu baa ka warinay riwaayadaas markaa qataada shucba binu xajaaj iyo saciid saciidka waa saciid binu iyaas aljazari saciid binu iyaas aljazari ayaa ka warinaya ismaaciil eh, riwaayada cabdulcaziiz binu suhaybna ismaaciil binu culaya ibn miqsam iyo iyo cabdulwaarith labadaasaa warinaya o kaasaas fa haadaa xadiithun xadiith weeye yusamaa caziizan caziiz lagu magacaabay marka xadiith caziiz lagu magacaabay weeyaan maxaa yeelay liannahu lam yaqila kama yaraanin ruwaatuhu riwaada xadiidka warinaysa can ithnayn laba hoos ogamayna degin kamayna yaraanin fi jamiici طabaqaati sanadi sanadka dabaqaadkiiso idil wax hoos oga dhacay laba ma jirto waad artaadi wax ka batay mooyaane wain zaada fi bacdi dabaqaati sanadi sanadka dabaqaadkiisa qaar kamid a ah haba ka ziyaado can ithnaina labo haddii laba ka ziyaado shuqul kuma lihin dhib ma leh waxaan hadda daba socona waxaa weeye laba uman anaga fiireen laba ma laga helay haa waa la helay dabaqaadka qaar laba ma laga helay isla warinaysa haa bas casiiz weeye wixii ka badan haddee maanta baabkiisa kuma jiraba <clears throat> oo tirada yarbaa cibra ah almaطlb thalith saddexaad min maطaalibi taqsiimi khabr اlaaxaad bictibaari duruqi cadadi cadadi duruqihi marka laga hadlaayo khabr اlaaxaad baa lagu xisaabaya xagga tirada marka laga hadlayo mashhuuru caziiz maa ka soo baxday almaطlb الthalith algariib wey tacriifu gariib maxaa la yihahdaa luqatan wa sifatu mushabaha wey isaguna bimacna munfarid midkii keliyoobay aw ilbaciidi ama kaba foga can aqaaribii qaraabadiisa qaraabadiisa uu ka fog yahay gariib baa la dhihi keligii weeyaan meel ciduu iska socdo socdaa gariib baa la dhihi isilaa xagga luqada wey isilaaxana huwa maa yanfaridu biriwaayatihi raawin waaxid safar iyo kelikeli iyo waxaas waa luqade waxaan ka hadlayna cilmi musalax xadiid weeyaane isilaaxa ahlxadiidka waxaa weeyaan waa inaad riwaayo sheegto iyo xadiid ku tacaluqa maa yanfaridu wuxuu la keli noqdaa la dhahaa gariib biriwaayatihi werintiisa raawin waaxidun hal raawia ah. hal raawia ah wuxuu la keli noqdo ama nabigu ka wariyey keligiis ama saxaabigu keligiis ka wariyey tirada ugu yar sanadka markaan saa u fiirina dabaqaadkiisa iyo maraxishu soo maray hal raawi haddaan meel ku aragno dabaqaadka kamida ah, taasaa magacii qaadanayso oo ariib baan ku magacaabeena hariib baan ku magacaabeena sharcu tacriifi tacriifki baan sharxeena ey huwa alxadiidu yani wuxuu la jeedaa ariib huwa alxadiidu aladii waa xadiidka yastaqilu biriwaayatihi werintiisa uu la keli noqday shaksun waaxidun hal qof ah hal shaksi ah ayaa la keli noqday oo waxa la wariyaba aan la arkin ima fi kuli طabaqati min طabaqaati sanad dabaqo kasta oo sanadka dabaqaadkiisa kamida ah waaxid waaxid waaxid weeyaan waa hal hal aw amase fii bacdi dabaqaati sanadi sanadka dabaqaadkiisa mid kamid a ah, yaa hal raawi a la arkay mathalan saxaabadii nabiga hal nin baa ka wariyey taabiciinta hal baa ka wariyey ilaa aakhirih ama ma ahee dabaqaadka qaarkood saddex iyo afar iyo shan ba ha wariyaane mid kamida ah waxaa la arkay hal raawiyaan wax ku raacsanba uusan jirin fii bacdi dabaqaati sanad walow fii dabaqa waaxid hal dabaqa ba ahaatee dabaqat saxaaba dabaqa taabiciin mid una ha ahaatee walaa taduruhu ma dhibayso in gariib lagu magacaabo aziyaadatu ziyaado calaa waaxidin hal uu ka ziyaado fii baaqi طabaqaati sanadi sanadka dabaqaadkiisa intooda kale soo hadhay inay hal ka ziyaadaan in gariib lagu magacaabo ma dhibayso gariibnimada ka noqon mayso sababta maxay tahay liana alcibrata lilaqali oka cibrada mar walbaba waxaa weeyaan magaca waxaa iska leh tirada yar tirada yar baa iska leh waa fahamtay baan umalanay taas ya waadix miya tirada yar gariib hal dabaqa waxaan ku arinay hal nina nabiga hal sl qofaa ka wariyey laakiin saxaabiga nabiga keligi ka wariyey waxaa ka wariyey asaga dad badan baa ka wariyey taabiciinti taabiciinti waxaa kasii wariyeen dad baa kasii wariyey maxaa lagu magacaabi hariibun baa lagu magacaabaya maxaa yele tirada yarun baan qadanayna liana alcibrata lilaqali tasmiyada waa tasmiyada koowaad oo hariib baa lagu magacaabaa tasmiyatun thaaniyatun lahu magac kaluu leeyahay midkan hariibka ah yudliqu wuxuu ku ilaaqaa ama ku magacaabaa kathiiru in fara badan min alculama culamada kamida cala alghariibi hariibka waxay ku magacaabaan isman aakhara magac kale magac kale ku magacaabeen huwa alfardu fardina waa la yihahdaa marka waxaa la dhaha hariibna waa la dhahaa fardina waa la yihahda laba magaclo wey laba magac buu leh calaa anahumaa inay yihiin bayrasaa u dhahaan mutaraadifaan hariib iyo fardi inay mutaraadifaan yihiin isku macno mutaraadifaan waxaa loola jeeda isku macno inay yihiin baa loo jeeda hariib waa fardi fardina waa hariib isku macno wey mid haddaa sheegta kalena waa ku hos jiraa inay isfangashan yihiin ama isku mid yihiin wakaayara bacdu lculamaai culummada qaarkoodna way isdabamaryeen haayara way iskhilaafiyeen baynahuma waxay dheen ma qariib eh, iyo fardi isku mid maaha mutanaadif maahee waa kala duwan yihiin wakaayara waxaa kala duway oo kala macno ka dhigay bacdu lculamaa culammada qaarkood baynahumaa hariib iyo fardi way kala duweeno waxay dheen waa kala mid wey shaqo isku maleh waa hayr bay isku yihin fa jacala wuxuu hayrkaas yeelay bacdigaasi jacala bacdigaa wuxuu yeelay kula minhumaa mid walba oo labadaa kamida qariibkii iyo fardigii kamida bacdulculumihi waxay ka dhigeen noocan mustaqilan nooc mustaqil ahoo gaar ahoo macaani gaara lahoo amhilo gaara leh isku mid bay dheheen fa jacala bacd wuxuu yeelay kula mid kasta oo minhumaa qariibkii iyo fardigii kamida noocan mustaqilan buu ka dhigay mutanaadif maaha bay dheheen laakina alxaafida ibna xajar xaafidkii ibnu xajar ahaa axmed ibnu caliy alxaafid raximah اllah yacuduhumaa wuxuu ku tiriyaa isagu qariib iyo fardi mutaraadifeyn yihiin ahlu taxqiiqi wey raggii muxaqiqiinta ahaa xaafid ibn xajar baa kamid ragga ugu muhimsan dambe wuxuu le waa isku mid luqatan xagga luqada iskaga mid ka yihiin wasilaaxana waa iskaga mid oo qof keligii oo munfarida meel socda daarat waxaa dhihi qariib waxaa kaloo dhehaysaa munfarid fardin waa dhihi luqatan wsilaaxana waa iskaga mid oo huwa maa yanfaridu biriwaayati raawin waaxidun baa mid walba la dhihi isilaaxan saasuu qabaa ilaa anahu qaala wuxuu kaloo yihi xaafid ibn xajar asagoo tixgelinaya dadka kale culummada ah hadalka ay qabaan isagoo tixgelinaya wuxuu yidhi ha ahaatay sida raajixa sidaas ila anahu qaala wuxuu yidhi ina ahlalisilaaxi ahluisilaaxu haayaruu baynahumaa waa kala duween culamada musalax qaar ka mida ah waa kala duween waxay dhaheen xoogo waa yar kala duwan yihin min xayثu kahrat اlisticmaali wa qilatuhu marka la fiirinayo waxa u badane loo isticmaalo midkan iyo wax yar oo isticmaalka oo lagu isticmaalo markaad maalan aad fiiriso gariibku wuxuu leeyahay kahratulisticmaal wuxuu kaloo leeyahay qilatulisticmaal fardiga u imow kahratulisticmaal buu leeyahay muxuu kaloo leeyahay qilatulisticmaal marka marka laga hadlayo guud ahaan mid walba gariib iyo fardi mid walba mid kale waa lagu idlaaqi karaa laakiin maxaa aktharaho mid walba loo isticmaalaa maxaase aqaloo axyaanan axyaanan midka kale lagu isticmaalaa marka wuxuu leeyahay gaayaruu baynahuma way kala duween min xayثu kahrat اlisticmaali markii isticmaalka badnidiisa laga hadlo iyo wa qilatuhu qilat اlisticmaal markii la fiiriyo yay kala yar duween falfardu haddaba fardiga akharu ma yudliquunahu kahrat isticmaalkiisa waxaa ugu badan ay ku iطlaaqaan cala alfardi اlmuطlaqi weeye haddii fardi la yidhaahdo alfard اlmuطlaq ayaa akthar isticmaal u ah sida u badan loo isticmaalo waxaa loo jeedaa fardi fardulmuطlaq baa loo jeedaa wاlgariibu gariibna akharu maa yaduuquuna waxa u badan ay ku ilaaqaan waxaa weeye cala alfardi nasbiy alfardi annasbiy ku magacaabaan haddana maca dalika muxuu mid walba leeyahay qilat listicmaal fardigii nisbigahaa waxaa loo isticmaalaa qaliilan waxaa loo isticmaalaa sida mxuu ahaa mathalan hadda wuxuu ku yidhi alfard alfard akharu maa yadluquuna alfard cala alfard lmudlaq soo kumuu dhihin marka fard lmudlaq baa agta badan loo isticmaalaa laakiin axyaanan waxaa loo isticmaalaa ariib soo maarti axyaanan waxaa loo isticmaalaa inuu gariibu kale yahay oo isagana uu maaratay nisbi yahay nisbigan waa loo isticmaalaa ariibka inta badan waxaa loo isticmaalaa alfardu nisbi baa loo isticmaalaa waa gariibkii ogow inta badan laakiin mararka qaar waxaa loo isticmaala gariibkiina mutlaq baa loo isticmaali mutlaq baa loo isticmaali marka waa akthar iyo aqal ufiirso fiirso akhariyo aqal hadda marka laga hadlayo alfardu lmutlaq waxa u badana loo isticmaala muxuu yahay markii laga hadlayo fardiga mutlaq loo isticmaala mutlaq nisbina maxaa loo isticmaalaa hariib saasuu ka wadaa mutlaq markii laga hadlaayo qaraabada markay mutlaq tahay fardi baa la dhihi qaraabadu markay tahay nisbi tahayna fardi baa la dhihi soo maarad qaraabadu markay mutlaq tahay oo aslu uu ku imaan doonaa mutlaq maxaa loo jeedaaye eh, aslu markay ka dhaco ay gasho mutlaq baa la dhihi hadday nisbi tahay oo aslu ayna gelin ama meelaha kale ee fardunisbiga kale imaan doono ay gashona ariib ladhihi maayo fardi ladhihi maayo waxaa la dhihi hariib baa la dhihi ya soo saama marka ay tahay eh, mutlaq ay tahayna fardi baa lagu magacaabay markay nisbi tahayna fardi cafwan markay tahay a ah, ah, sax wey markay tahay mutlaq tahay fardi baa lagu isticmaali markay nisbi tahayna hariib baa lagu isticmaali waa intaas intaa waay marka hadda intaasbu ku sheegi doona waana soo socotaaye wuxuu yidhi ilaa ana ahla اlisطilaaxi gaayaruu baynahumaa fardi iyo muطlaq fardi iyo gariib way kala duween min xayثu kahrat اlisticmaali isticmaalka badnidiisi wa qilatuhu sida badan sida loo isticmaalo mid mid kasta oo labada kamida wa qilatuna way jirtaa hadi qaliilan waa loo isticmaala lakin kahratulisticmal marka la fiirinayo xagee fardiyaa la dhahaa gariibsa yaa la dhahaa falfardu fardiga akharu ma yadluquunahu waxa ugu badan ay ku ilaaqaan ay ku magacaabaan waxaa weeye cala alfardi lmutlaqi baa fardi la dhahaa markuu mutlaq yahay laakiin gariibna waa loo isticmaalaa qaliilan wاlgariibu gariibkuna akharu maa yadluquuna waxa ugu badan ay ku magacaabaan waxaa weeye cala lfardi nasbiyi bay gariib dhahaan fardigii caadigaana waa la idlaaqaa mararka qaare aqsaamuhu uu ku mihaali doonaaye yuqsamu lgariibu gariibka waxaa loo qaybiyaa binisbati limawdici tafarudi fiihi binisba marka laga fiirinayo oo laga hadlayo limawdici tafarudi fiihi meesha uu tafarudka galay sanadka meeshu ka galay ilan sanadkii taxnaaba waxaa la helay meel kamida ah dabaqaadkiisiba hal qof ku jira meesha uu ku jira marka la fiirinayo qofkan keligii ah marka la fiirinayo qaybuu noqday qariibkii yuqsamu lqariibu binisbati limawdici tafarudi limawdic laanka waa loos dhabayaan marayna binisbati limawdici tafarudi fiihi mawdica uu ka keli noqday sanadka ama qofka keliga uu ku jira marka la fiirinayo waxaa loo qaybiyaa qariib ilaa qismayn laba qayboodba loo qaybiyaa humaa labadaa qeybna qariibun mutlaqun waqariibun nisbiyun soo maarti labadiiba qariib bu iskaga magacaabay qariibun mutlaqun wa qariibun nisbiyun laakiin hadda waxaa soo marnay inay culamada qaar ay dhahaan mutlaqana waxaa la dhahaa fardi nisbigana waxaa la dhahaa gariib baan soo marray laakiin haddana isticmaalku kama reebana sida kalena in dhammaan lagu magacaabo gariib laakiin loo kala qaybiyo qariib mutlaq iyo qariib nisbi xagga kalena waa sidoo kale oo fardi mutlaq iyo fardi nisbi ayaduna waa jirtaa waa isticmaal qilat isticmaalki waay lakin kahrat isticmaalku waxaa weeyaan almuطlaq waxaa lagu isticmaalaa fardiga annisbina waxaa loo isticmaalaa gariib bu ku yiri soo maray yuqsamu lgariibu binisbati limawdici tafarudi fiihi meesha ka keli noqday midka keliya meesha ku jiro marka la fiiriyo ilaa qismayna loo qaybiya huma gariibun muطlaqun wa gariibun nisbiyun wuu ku fasiri doona marka algariib اlmuطlq waxaa la yihahda aw alfard اlmuطlq tacriifuhu huwa ma labadaba soo maarta uu ku idlaaqay gariib muطlqna waa la dhihi fard muطlqna waa la dhihi lakin isticmaalka kala badan a mutlaq markay timaado xagee badan xagee badan fardigaa badan fardigu ku badan yahy mutlaq hadaad maqasho nisbi haddaad tira maqashona gariibka ku badan yahay ah, baan soo maray laakiin haddana labadaba waa la iskaga karaa hariib mutlaq dhahdayaa iyo fardu mutlaq dhahdayaaba waa isku mide mutlaqba haddii meesha soo galo maxaa loola jeedaa waakan wuxuu ku leey tacriifuhu huwa maa kaanat algharaabatu fii asli sanadihi hadday kharaabadu gasho sanadka asalkiisa waxaa lagu magacaabayaa hariibka noocaasa hariib mutlaq baa lagu magacaabay aslu sanadkaba hadiiba gashaba aslu sanad maxaa la dhaha sheekh waxaa jirta waxa la yidhaha aslu sanad iyo waxa la yidhaha mubtada sanad bidaayat sanadi wa aslu sanadi aslu sanad waa saxaabigii saxaabigii baa maqan afwan meesha saaabiga mhajog maqnaa meesha saxaabiga aslu sanad baa la dhaha leanna nabiga alay slam markuu matnigan ku hadlay qofka u horreeya la kowsaday waa kuma waa saxaabi huwa alaslu idan isaga asla aslusanadoo maqasho waxaa wey saxaabigii keligii saxaabigii waxaa la helay isagoo keligii oo nabiga ka warinaya maxaa lagu magacaabi alqariib lmutlaq baa lagu magacaabi bu ku yidhi oka laakiin mubtada u sanad waxa la jirta sanadka meeshu ka bilo ka kaco meeshu ka kaco kitaab baad haysataa mathalan bukhari baad haysataa markaad sanadka akrinayso ma saxaabi baad ka bilaabi may waxaad ka bilaabi sheikh lbukhari baad ka bilaabi soo saama sheekh bukhari baad ka bilaabi meeshuu sanadka ka bilaabanaya kitaabka markii la alifay laga hadlayo mualifka kitaabkiisa halkaasna waxaa la dhaha mubtada sanad baa la dhaha waa meesha mucalaqa uu galo mucalaqa meesha uu galo wey sanadka mark meesha u horeya laga goyo mucalaq baa la dhihi meesha u dambeeyana maxaa gala mursal baa gala mursal baa gala oo aslu sanadka mursal baa gala bidaayatu sanadkan mucalaq baa gala labadaasi kala taagan yihin markii sakdiga laga hadlayo sanadka dhicitaankiis laga hadlayo madaxa xagga saxaabada ka galo aslu sanadkana mursal buu noqon bidaayada u horeysay bukhaari sheekhiisiba haduu sheegi waayana mucalaq buu noqon dhexdana sheeko kala ku jirta waa imaan doona waxaaso dhane algariib lmutlaqu huwa alfardu lmulaqi aw alfardu lmutlaqi huwa ma kanat algharaabatu wixii haraabadu ay noqoto fi asli sanadi sanadka asalkiisaba haddii qof hal qof la helo waxaad ku magacaabay mutlaq baad dhihi algariib lmutlaq ama alfardu lmutlaq baad dhihi ay ma yanfaridu wuu ku fasiray wuxuu keliyoobay biriwaayatihi werinta uu werinayo xadiidka waxaa keli noqday shaksun waaxidun baa la keli noqday xagee fi asli sanadihi sanadka asalkiisa aslu sanadna waad ogaatay waa saxaabigii waxaan hellay wey macnuhu xadiidkan asaga inama alacmaalu binniyaada waxaa nabiga ka wariyay hal saxaabi ka wariyey maxaan ku magacaabeynaa nisbi mise mulaq maxaan ku magacaabena nisbi mise mulaq almulaq baan ku magacaabeynaa ama gariib dheh ama fardi dheh mithaalu waa kan xadiidu inama alacmaalu binniyaat tafarada bihi waxaa la keli noqday cumar bn khaaab radia allahu canhu waa la keli noqday cumarna xaggee fadhiyaa bidaayati sanad mise aslu sanad aslu sanad buu fadhiyaa waa kii nabiga ka wariyey alayh salaam asalkii wey halkaaba hadduu qof keligii uu fadhiisto oo nabiga alay salam saxaabi kale ka wariyo fardiga noocaas ama qariibka noocaasa maxaad u bixini mutlaq baad u bixin mutlaq baad u bixin oka cumar keligiyaa ka wariya lama hayo qof kale oo saxaabi marka uu le xaafid ibn xajar ka hadlayo wuxuu ka hadlayaa marka laleeyahay waa tafarada bihi cumaru ama cumar kaliya nabiga ka wariyey marka laga hadlaayo way laba shay laba shay waa in lagu qeydo laba shay baa lagu qeydi labada shay maxay tahay waa in la yidhaahdo xadiis saxiixa oo haabita oo bi haadihi ku yimid sanad saxiixa oo ariiqan ku yimid inama alacmaalu binniyaat lam yaati can rasuuli illah can dariiqi cumar ilaa can dariiqi cumar radi allah haddaa arata isagoo abu hureyre inama alacmaal binniyaat werinaayo ruwaadda kalaa khalad gashay daciif wey xadiikaas daciifu sanadan wey daciifu sanadan wey wain kaana matnuhu saxiix lannahu qad yakunu lxadiiu daciifun qad yakunu lxadiidu daciifan sanadan saxiixan matnan ibnu salax saasuu leeyahy sanadka waxaa laga yaaba xadiidku inuu sanadkiisa daciif yahay laakiin matnigiisa uu saxiix yahay maxaa yeele dariiqa asagaa nin daciifa ah ku jira dariiq kaleo waxaa la helay saliim ah nabad galay oo ragga warinaya o dhan ay yihiin rag lagu kalsoon yahay waaba kaaba marka wuxuu leyahy marka inama alacmaalu biniyad lagu leeyahy waa gariib waa keligi lagu leeyahay waxaana waxa weye dariiq saxiixa oo haabita oo nabiga ka sugan inama alacmaalu biniyaad ah dariiqaasaa laga helay dariiq cumar qaydka labaada lagu qeyda waxaa weeyaan siiqadan siiqadan ayada ah in niyadu ay muhim tahay oo acmaasha iyo cibaadaadka loo shardiyo axaadiis badan ba kuso aroortay waa kii nabiga aleyh isalaatu wasalaam uu yihi laa hijrata bacda alfatxi walakin jihaadun wa niya soo maart walakin jihaadun wniy xadidka wuxuu lamid yahay xagga macnaha inama acmaal biniyat lakin nabiga alay slam ku dhihi jire sacad ibn waqaas ku dhihi jire xata ma tajcalu inaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaqi biha wajh allah ila ujirta fiihi xata ma tajcalu fi fimratika tabtaqi biha wajh allahi maxaa loola jeeda inama alacmaal biniyat waay soo maarad marka marka laleeyahay inama alacmaal biniyat waa gariib waxaa weeyaan dariiqan sidan ah lafdiga noocan ah, iyo sanad saxiix ahoo sidan oo kale ah oo nabiga alayh salaam laga hayo ma jirto laakiin isagoo daciifaho sanad kale oo daciifa waa la arkay waxaa kaloo la arkay inamal amaalu biniyaadkan siiqada meehee wax la macno aho niyadu inay muhim tahay ama shardi tahaya axaadiis fara badan baa lagu arkay saasuu ku qeyday xafid ibn xajar raximah llahu tacaala mithaalu xadiidina tafarada bi cumar bn khadaab radi allahu anhu cumar baa la keliy cumar baa nagu filan cumar baa nagu filan ilan waxa wey hadda waxaan ka hadlaynaa mufrad alfard lmutlaq ayaan ka hadlaynahay Ah, wilaa haddii laga hadlo sanadku ilaa afar fac ilaa afar fac buu tirsaday afar fac buu xadiidkan qariib ahaa faca ama dabaqa ku magacaabo dabaqada koowaad dabaqatu saxaabada cumar ah a ah, dabaqatu eh, eh, cumar radia allahu canhu xilligiisaas eh, waxaa kale uu qariib ahaa kibaaru saxaaba cafwan kibaaru taabiciin kibaaru ataabiciin isagana muxuu ahaa qariib buu ahaa calqama wuxuu kaloo qariib ahaa xadiidku awsaad الtaabiciin awsaad aلtaabicin ayada waa dabaqa maogtahay kol saxaabada dabaq la dhihi taabicin dabaq la dhihi kolla ayaga laftirkood si la galaa dabaqa dabaq lasi qaybin taabiciintiiba waxaa la dhihi saddex dabaqo wey oo maxay tahay kibaaru taabiciin waa dabaqo awsaad taabiciin waa dabaqo sikaaru taabiciin waa dabaqo saas artid hadda xadiidka saddex taabici baa iska warinaysa saddex taabici yaa ku jirta inama alacmaalu biniyat dabaqada koobaad waa taabiciga koowaad waa kibaar calqama weeyaan calqama bin awaqaas leythi dabaqada labaad waa awsaad taabiciin maxamed bin ibrahim ataymi dabaqada saddexaadna waa sikaaru taabiciin oo yaxya ibnu saciid alansari ah. yaxya ibnu saciid afartaa dabaqo saxaabiga ku dar afar dabaqo afartaasu xadiidka wuxuu tirsadaa hariib buu tirsadaa lakiin innaga maanta waxaan ka hadlaynaa mithaal lilfardi lmutlaqi xadiidka fardulmutlaqa la yirahda mithaalkiisa keen hadii lagu yihah maxaa dihi inama alacmaalu biniyad leanna fardulmutlaq maxaa la yihahdaa maa kaanat algharaabatu fii asli sanadihi aslu sanadkii baa hal qof taagan aslu sanadna maxaan ku magacawnay saxaabigii ha haddiiba qariibnimada uu meeshii uhoreysayba kala bilowdo saxaabigiia fardiga waxaan ku magacaabeynaa fardi mudla baan ku magacaabeynaa laakiin haddii saxaaba fara badan nabiga ka wariyeen oo mashhuur casiiz ay gaareen xataa mutawaatir baa gaaraane taabiciintii baa hal qof base la arkay maxaan dhehenaa fardunisbi fardunisbi baan dhehenaa ah, ila saxaabiga meeshis maehe fardu nisbi ama qariib nisbi ayaan ku magacaabeynaa nisbi kalena waa soo socdaa hada waqad yastamiru tafarudu tafarudku inuu waxaa laga yaabaa daa'imo ilaa aakhiri sanadi sanadka ilaa u ka dhamaado intuu kala soo kawsado saxaabigii ilaas usoo socdo ninka kitaabka alifo ka soo gaaro intaa inuu riwaayatu waaxidin can waaxidin can waaxidin ahaado yaaba dhacdaba oo hal ninba nin uu ka wariya madi ay wada hadaan madi waqad yarwiihi inuu wariyaa la arkaa can daalika almutafarid midkaas la keli noqda ee saxaabiga cadadun inay ka wariyaanna waa dhacdaa tiro oo min aruwaati ruwaada marka taadha ama taadheh inaga nama khuseyse waxaana khuseey waxaa weeyaan kol haddaan aragno aslu sanadkii oo hal qof werinayo waxaan ku magacaabeynaa alfurd almutlaq baan ku magacaabeynaa laakiin way dhici kartaa inuu fardigaa saa ku socdo iyo waxaa kaloo dhici karta inay cadad kathiir ay kala weriyaan tira fara badan ay weriyaan inta waa dhici kartaa ba algariib nisbi qariibki baa laba loo qaybay soo maa qariib almutlaq waad ogaatid qariibka nisbiga ah yani nisbi waa ictibaar mathalan waxaad haysataa haantaasoo biyoad haysataa ninna muxuu haystaa laba haamood biyuu haystaa adi waxaad leedahay biyahayga waa yar yihiin maxaad ka wadaa marka binisbati markii loo fiiriyo ninkaa markii loo fiiriyo shan boqol oo riyaad baad leedahay oo kuu daaqda oo abqada cunaysa oo bataameynaysa kubaa wuxuu haystaa laba kun oo riyaad buu leeyahy adi maxaa laguu magacaabi faqiir baa tahay qaaraankaba lagaa qaadi maaya lagu dhihi markii loo fiiriyo weeyaan waa ninka labada kun leh laakiin kii afartanka afartanka neef iyo meelaha ariyaha ku yar yihiin wadamada aryaha ku yaryihiin sodonley ka haysta shanta boqol markuu arko afku qabsani soo saama marka waa nisbi itibaari waay hadda wuxuu leeya marka algariibu nisbi waa gariib laakin gurbadu aslu sanad meehe biictibaari raawi mucayan fi ahnaa'i sanad raawi mucayan oo sanadka ku jira marka la fiiriyo ayuu gariib noqday laakiin aslu sanadka wuu ka fiicnaa intaasu saxaabi nabiga werisay aleyh isalaatu wasalam waa soo qulqulaya waa soo ficnaayeen saasa la wadaa algariibu nisbi waa kan aw fardu nisbiya ku magacawe labada isla socdaan kala maayaan tacriifuhu huwa ma kanat ilgharaabatu haraabadu markay tahay waxay tahay wey fi atnaai sanadihi sanadka dhexdiisa haddii hariib laga helo sanadkii labo afar shan lix ahaa mashhuurka aha casiiska ahaa yaa sanadka dhexdiisa waxaa laga helay hal qof oo warinaya ma kanat ilgharaabatu haraabadu markay tahay fi atnaai sanadihi sanadka dhexdiisa ay an yarwiyahu inuu wariyo aktharu wax ka badan min raawin raawi wax ka badan baa wuxuu wariyey fi asl sanadi sanadka asalkiisi xagee niri saxaabi soomaahan raawi ka badan baa warinaya oo saddex abu hureyre cumar ibnu cabaas yaa isla warinaya xadiidkan aslu sanadkii huma kadib yanfaridu waxaa la keli noqday biriwaayati xadiidka warintiisii raawin waaxidun hal raawi a ah, can ulaa'ika ruwaad ruwaaddii aslu sanadka ee saxaabada ahaa hal nin basa ka wariyey markaas waxaa lagu magacaabaya fardu nisbi baa lagu magacaabay war xadiidkan qariib ma aheen waa kii mashhuurka ahaayo intaas saxaabiya asbusanad ku jirta markii loo fiiriyo ninkan dambe gadaal ka yimid ee keligii warinayo markii loo fiiriyo iyuu xadiidku fardi yahay markaasuu fardi yahay ama qariib yahay marka qaraabada iyo fardiyadaas maxay tahay waa nisbi ictibaar wey mithaaluhu mithaalkaad ku fahmin fiiri xadiidu maalikin can izuhriy can anasin radia allahu canhu wa kaa sanadkaad maqlayso maaliku can izuhriy can anas hadda maalik waa dabaqo zuhri waa dabaqo anas waa dabaqo soo ma anas dabaqadee weye dabaqatu saxaaba zuhrina dabaqatu taabiciin zuhri waa taabici sakiira weye anas eh, anas bin maalik buu arkay la kulma ka warinaya maaligna taabicu taabici waay taabicu taabici waaye aimada afarta wax taabici ah abu xaniifa ka jira aimada afarta arbacatu aima wax taabici ah oo saxaabi arkay abu xaniifa ka jira abu xaniifa saxaabada qaar kamid u arkay marka saddex dabaqay iyaga kooban yihin kuwan ana nabiya sala allahu alay slam dakhala wuxuu galay makata ayuu galay almukarama walxaal calaa ra'si madaxiisuna almikfar ay tahy asagoo madaxa koofiyad bireed ku wata mikfarku waa koofiyada seefaha laiskaga ilaaliya birta ciidamaha iyo milatariga ay xidhaan wa calaa ra'si almikfar asagoo madaxa ku qabo mikfar ayuu maka galay rasuulka alayh salatu asalaam oka maka marka in la geli karo adoon xaajin ahayn muctamir ahayn baad ka qaadan xaj iyo cumro midna adoon ujeedin inaad maka geli karto culamada qaar baa waxay qabaan maka hadaad gelayso yaa xaaji yaa um, muctamir labada mid un halagugu soo fadhi umaado ama xaaji haw ama muctamir adoo labeyk allahuma labeyka leh maka gal adoo dhar iska qabo oo daro kala wata maya warkaas marduud waa marjuux waa laga rajaxsan yahi waa ka nabi maxamed alay slam wuxuu qabaa koofiyad buu qabaa koofiyad qof qaba ma qof xaajiha masa qof muctamira ya muctamir ma arta maxduuraat ixraam bay kamid tahay madax inaan la dedinba marka halkan waxaan ogaanay nabiga alay slam markuu maka furayey cumro iyo cumro muuna niyeysnayn bil ramadaan bay ba aheede cafwan nacam aha waa caaga sakaraade eh, iska dhaaf aha ku noqona hadda haddana kursi fiican siyado dayib hadda xadiidkan waxaan ka hadlayna waxaa weeyaan waa musطalaxe eh, aan kusoo noqono tafarada bihi maaliku malik baa la keli noqday xadiidkan can zuhriyin zuhri malik riwaayadiisaasi zuhri wax kaloo ka wariya maali ahayn ma jirto xadiidkan zuhri keligiis cafwan malik keligiis yaa zuhri ka wariyey halkaa marka muxuu noqday fardi nisbi mise mutlaq nisbi buu noqday marka marka xadiidka laga soo hadlay marka hore saxaaba far badan baa warisay anas keligii ma warinin rag badan baa la wariye marka lasoo maray zuri keligii ma ahayn taabiciin kalaa la warisay malik markii la imaaday dabaqadii saddexaada keligii maalik baa soo istaagay oo yiri zuhri baan ka wariyey imaam maalik imaam cadiim oo jaliila wey tafarudkiisa waxma dhibaayo keli noqoshadiisa waxba dhibayso wax mukhaalafaana lamuna imaano wuxuu khilaafay ma jirto shuduud ma soo gelayo marka maalik baa wuxuu ka wari can zuhri halkaa waxaad ku magacaabi fardi nisbi baad ku magacaabi marka xadiidka waxaad leedahay hariibu nisbiyan hariibun nisbiyan yacni markii loo fiiriyo riwaayatu maalik can zuhri buu hariib yahay lakiin markii loo fiiriya wixii zuhri ka dambeeyey iyo wixii zuhri ka horeeyey xadiidku wuxuu ahaa aslu asalka qariibka muu noqonin asalka qariibka muu noqonin sababu tasmiya sababta loogu magacaabo maxay tahay haddaba qariib nisbi wa sumiya hada alqismu qismigan asaga ee dambe waxaa logu magacaabay bilgariibi nisbiy qariib nisbi waxaa loogu magacaabay liana tafaruda keli noqoshadu waqaca wuxuu dhacay fiihi fi sanadi binisbati markii la fiiriya ilaa shaksi mucayan shaksi mucayan markii la fiiriyo tafarudka iyo keli noqoshada iyo qaraabadu ay timid binisbati ilaa hada shaksi mucayan laakiin marka la fiiriyo ragga ka horeeyey iyo kuwa ka dambeeyey ma jirto qaraabo meesha ma jirto min awaaci ariibi nisbi ata marka halkaa qabso mithaal qariibku inuu qabsaday mutlaq iyo nisbi nisbigii wuxuu hadda ku magacaabay tafarudku hadduunan ahayn aslu sanad ee u yahay athnaa sanad soo maa garan waxaa kaloo jirta oo kale fardi nisbi kalaa jira oo musanif kuusoo wadaa wuxuu ku yii min anwaaci alghariibi nisbiy hariibka nisbiga anwac kalena waa leeyahay ka aad soo martay mooyaane kuwo kalena waa jiraan oo ilaa afar ama shan gaara afar gaaraya ayuu soo wadaa hunaaka waxaa jira anwaacun noocyaal min alqaraabati qaraabada kamida ah, aw itafarudi tafarudka kamida ah, oo yumkinu ay suuroobi cadduhaa inaan ku tirin anwaacdaasi min alghariibi nisbiy qariibkii nisbiga ahaaye tafarudka ahnaa sanadka aan ku magacaabno hariib nisbiga anwaac kaloo ayagana waxaa jirta lagu magacaabi karo hariib nisbi lagu magacaabi karo liana algharaabata haraabadu fiihaa anwaacdan soo socota laysat mudlaqa ma aha kol haddiina haraabada mudlaqa ahaynna wixii ka soo haro dhan ba nisbi baa lagu magacaabi wa inamaa xasalat algharaabatu haraabadu waxay dhacday fiiha fi hadihi alanwaac anwaacdan soo socota binisba markii la fiiriya ilaa shaksi mucayan bay haraabadu gashay wa hadihi alanwaacu anwaacdan ayada ahe gariibka nisbi lagu magacaabi hiya ayaduba kataali soo socota wey waa afar marka afar xaalo oo gariib nisbi lagu magacaabi alif tafarudu hiqatin biriwaayati alxadiid tafarudu hiqatin qof hiqaa ayaa wuxuu la keli noqday biriwaayati alxadiidi xadiidka werintiisii ka qowlihim oo kale ay muxadisiintu dhahaan lam yarwi hiqatu ila fulaan axad qof hiqaa oo xadiidkan weriya ma jirto hebel mooyeene lam yarwih ma werinin hiqatu qof hiqaa ilaa fulanu mooyeene xadiidka marka waxaa werinaysa intaasoo ruwaada werinaysa oo ninkan hiqada la werinaysa oo anagana waan maqlay anagana sheekha waan ka maqalnay laakiin markii dadka ayaga ahay sheekha wada sheeganay ka wada maqleen aruuriyey hal ninaa hiqa ka noqday inta kale maxay noqdeen ducafay noqdeen marka waxaa leeyahy hada alxadiidu gariibun nisbiyan ama alfardu nisbi weeyaan marka loo fiiriyo hiqa marka laga hadlayo hal hiqaan haynaa marka halkaa hiqa gariibun lakin haddii la fiiriyo yaa weriye laska dhaho way farbadan yihin saas ka wadaa marka tafarudu hiqati biriwaayati alxadiidi qof hiqaa oo la keli noqdo xadidka werintiska qowl lam yarwi hiqatu ila fulan marka e, tafarudka maxaa lagu magacaabi nisbi baa lagu magacaabi ba tafarudu raawin mucayan raawi mucayana oo la keli noqday can raawin mucayan raawi mucayana ka warinaya xadiidku duruq fara badan buu leeyahy laakiin markii laga hadla raawin iyo raawin laisku fiiriyo keligood ayagun baa iska wariyey duruq kaleo waxaa jirta lakin rag kale laga wariyo xadiidkaa laiskugu imaani ka qowlihim tafarada bihi fulanu can fulan waxaa la keli noqday xadiidka fulan hebel tafarad waxaa la keli noqday bihi bihada sanad fulanu hebel can fulanu ka warinay o bihada xadii hebel ba hebel ka warinay mathalan xadiidka asaga almuslim almuslim man salima muslimuun haska badheh duruq fara badan buu leeyahy duruqdaa mid kamida hebel baa hebel keligii ka wariyey mathalan wuu socday riwaayatu saciid musayib can ibni hurayray noqotay saciid waxaa ka warinaya dariiqaas waxaa ka warinaya keliya zuhri keliya ka warinaya mathalan zuhri keliya yaa ka warinaya laakiin xadiidkan wuxuu leeyahy duruq kalu leeyahy duruq kale ayuu leeyahay anas bnu malik ibn cabaas ayaa warinaya ragga kasii warinayana waa rag fara badan marka laakiin dariiqa laga hadlay hebel keligiiba hebel keligii ka wariyey marka waxaa weeya waa fardi nisbi bishaksin mucayan markii la fiiriyo wey nacam ka qawlihi tafarada bihi fulanun baa wariyey can fulan hebel wa in kaana marwiyan xadiidkan haba ahaado xadiidkan mid la wariyey min wujuuhin ukhraa wujuuh kale oo can gayrihi qofka aan ahaynba ba halagu wariye duruq kaleba halahaadee lakiin markii dariiqa la fiiriyo hebel un baa hebel ka wariyey kaana waxaad ku magacaabi maxaad ku darsan alfardu nisbi baa ku darsan labaad haysataa kiyaa soo martay ku darsan jim tafarudu ahli beledin ehlu beled baa la keli noqday aw ahli jihatin jiho ehelkeed baa la keli noqday xadiidkan ka qowlihim tafarada bihi ahlu maka la keli noqday aw ahli shaam baa la keli noqday xadiidu shaamiyiin iyo xadiidu ciraaqiyiin iyo xadiidu makiyiin baa jira oo aynan kuwa kale kuwa kale ayn u gudbin ah, xadiidkan isagaa sanadkiisa oo dhan marka la reer maka basa werinaya lakin reer maka meeqay dhan yihiin waa boqolaal sooma boqolaal wey waxaa laga yaba xadiska marka inuu mutawaatir ba yahayba lakin dhammaantood marka laisku aruuriyo maxay noqdeen reer makay noqdeen marka tafarada bihi ahlu maka la keli noqday waa fardi nisbi ah magaalooyinka kale marka loo fiiriyo binisba ayaga keligood marka loo fiiriyo keligood ba la keli noqday marka saasa fardi loogu magacaabay tirada hoose ee ayaga kasii dhashay ee ay ka kooban yihiin lama fiirinayo waa fardi nisbi ah marka fardiga nisbiga wuxuu noqon karaa mashhuur ama casiiz ama ka badan buuba noqon karaaba tafarada bihi ahlu maka taa la keli noqday o ahli shaam taana waa qeyb fardu nisbi baa lagu magacaabaa daal tafarudu ahli beledin magaalo iyo beled ehelkeed aw jihatin ehel jihatin jiha ehelkeed yaa can ahli beledin ka warin aw jihatin ukhraba ka warin magaala magaalo ka warinaysa magaalooyin kale shaqo kuma leh riwaayatu makiyiin ahlu maka can ahli shaam ahlu ciraaq shaqo kuma leh soo maarti markii loo fiiriyo reer maka iyo reer eh, mxuaha reer eh, sham unba iska wariis ka tafarada bihi ahlu basra soo waa beled basra ehelkeed baa kari noqday xadiidkan wariyey can ahli lmadina bay ka wariyeen waa beled aw tafarada bihi ahlu sham waa jihadii ila sham waa jiho basra iyo madiine iyo waa beled sham iyo xijaazna waa jiho tafarada bihi ahlu sham reer sham oo jihada sham ayaa waxay la kari noqdeen xadiidka can ahli lxijaaz bay ka wariyeen marka waa marki taana waa nisbi weeyaan marka xadidku wuxuu noqday xadiid gariibah binisbati ila lbaladi can beledin keliya markii la fiiriyo taqsiimun aakhar lahu qeybo kalena waatan waa jiraan gariibkii baa intaasoo qeybaa noqonaya ariibka gariibka qeyb kale uu leeyahy waatan qasama alculamaau lgariiba culummadu waxay gariibkii u qeybiyeen min xayثu gharaabat الsanadi xagga sanadka gariibnimadiisa aw ilmatni marka la agga sanad iyo matni marka laisku fiiriyo ilaa qismayn laba qeybood xagga sanadka xadiidkan gariibka matnigii ma galaaftay matnigii ma galaaftay mise qaraabada sanadka buu ku egyahay marki laga hadlayo gariib ah, oo sanad iyo matni ba labadaba isgalaafteen iyo meahe sanadka unbaa hariib eh, matniga hariib mehe dariiq kalule eh, kusoo wadaa min xayثu qaraabati sanad sanadka qaraabadiisa awilmatni marka laga hadlayo ilaa waxay u qeybiyeen ko hariibin matnan wa isnaadan xadiid hariiba ah, matnigiisa waa hariib sanadkiisana waa hariib waa kee wa huwa alxadiidu aladii waa xadiidka tafarada biriwaayati matnihi matnigiisa wrinteeda uu la keli noqday raawin waaxidun hal raawi ah hal raawi ah matniga uu warinayo ama xadiidka matnigiisa hal raawi ah uu warinayo waxaa la dhahaa gariibun matnan wa sanadan maxaa yeelay qof kala ma hayna xadidkan sheegaba halkaa nin baa warinaya dabaqada ayada halkaa nin baa ku jira kol hadaa nin baa ku jira xadidka wuxuu noqonayaa sanadna waa gariib oo nin keligii wey waxaa sanad ku jira matnigiina waxaa weye qariib weeyaanoo hebel un baan wariyey matnigan marka sanad matn muu noqon ba qariib qariibin isnaadan laa matna waxaa jira qariib sanadka xaggiisa marka la fiiriyo laakiin matniga qariib uuna noqonayn ka xadiidi rawaa matnahu xadiid matnigiisa uu wariyey jamaacatun baa wariyey oo min asaxaabati saxaaba infarada waxaa la keli noqday deenna waaxidun hal qofa biriwaayati warintiisa can saxaabiyin aakhara saxaabi kale uu ka warinayey saxaabi kale uu ka warinayey xadiidka matalan saxaaba fara badan baa werinaysa jamaaca min asaxaaba laakiin saxaabada ayaga ah mid kamid a waxaa uun ka weriyey xasanubasri keli a ka weriyey xasanubasri keli ah baa ka weriyey aragnay ibnu cabaas intaasoo raggaa ka warinaysa abu hureyra aragnay intaasaa ka warinaysa riwaayadan ibnu cumar sheegayso yaa weriyey xasanbasri besa dariiqan keenay oo ibnu cumar kusoo xidhay xadiidkan iyo matnigan kusoo xidhay marka waxaa la dhahaa matniga isagaa dee ibn cabaas baa wariyey abu hurera wariyey oo cabdulahi bin cumar baa wariyey matniga marka casiiz mehe maxaa jeeda qariib meehe waaba mashhuur saddex nin baa warinaysa waa mashhuur laakiin dariiqaas markii la fiiriyo dariiq ibni cumar markii la fiiriyo lam yarwi ilaa kama warinin ilaa man maala ilaa xasan basri baa ka wariyey marka waxaa la dhahaa hariibun sanadan sanadka matn sanadka isaga jihada ka yimid sanadkiisa waa hariib laakiin matnigan hariib meehe daruq kaluu leh daruq kaluu leh intaas saxaabi oo kalea warisay saas wey غريب isناad mtnka xadيث rwى mtن جamاcaة min الصحاaبةi فرd waaxidu min riwاayati can صxaabiyin akhر wفيه yaqul تirmidي sidaa darteed bu imam تirmidi wuxuu dhaha fi jaamicihi imam تirmidi raximah الlah fi sunanihi isaga jaamic bu ku magacaabay aljamic صaxiix bu ku magacaabay tirmidi kitaabkiisa jaamic ahe mxuu ahaa jaamic tirmidi wuxuu dhahaa غariib min hada اwجه saasuu dhihi wuxuu dhihi غariib min hada اlwجه wejkaa marka la fiiriyo dariiqa marka wj wuxuu jira dariiq dariiqa marka la fiiriyo waa غariib lakin matniga qariib maaha matniga wuxuu leyahay awjuh kalu leyahy intaasoo dariiqo kale u leeyahay oo rag badan warinaya mashhuur buu matniga noqdayba laakin markii dariiqa fulan la fiiriyo lam yarwi ilaa can fulan hebel unboo ka wariyey min madaani lgariibi haddaba qariibka meelaha loo malaynayo haddaad damacdo inaad mathalan axaadiis qariibo fara badan aan soo aruursato maanta axaadiis qariibo fara badan inaad soo aruursato haddaad damacdo meelaha loo malaynayo ee laga heli karo waa xaggee wuxuu leeyahay ay min makaani wujuudi amhila kathiira mithaalo fara badan oo lahu qariib uu leeyahay meesha laga helayo waxaa laga helaa ko musnad bazaar musnadu albazaar axaadiis qariiba fara badan ba ku jirta kuleyahy ba almucjam alawsat mucjam alawsatka lidabaraani uu leeyahay dabaraani wuxuu leey saddex mucjam saddex mucjam buu leeyahay almucjam alkabiir walmucjam alawsat walmucjam asagiir saddexaas u marka awsatka yo axaadiis hariiba fara badan ku jirta buu kuleyahy ashharu lmusanafaati fiih musanafaadka laga alifay ee ugu mashhuursan kow gharaa'ibu malik lidaari qudni gharaa'ibu malik lidaari qudni daari qudni raximahullah baa wuxuu soo aruuriyey alaxaadiisu alghariiba lilimaam malik ba alafraad lidaari qudniy aydan afraad buu ku magacaabay daari qudni ma isagana iskaleh daari qudnigu culummadan wuxuu kamid ahaa jahaabidada ahee aad iyo aad maaragtay xagga cilalka cilalkii caamku ahaa xagga cilalka weliba baab lcilal ah, waxyaalaha qarsoon ee dadka badan ayna fahmi karin isagaa ragga soo saaru kamid ahaa raximah llah walidalika tatabucaadka xataa bukhaariiyo muslim buu isku taagay oo tatabuc ku sameeyey bukhaariyo muslim oo uu yiri bukhaariyo muslim waxa ku jiro dhan waa saxiix baad ku haysaan anaga kasoo saarayna casiis badan oo daciifa ah. kitaab buu ka alifayba alilzaamaat watatabuc layirahda alilzaamaat watatabuc daara qudni ayuu ka alifay intaas axaadiis lakin xaafid ibn xajar baa intuu ka daba tegay muqadimada yuu uga jawaabay xabad xabad ayuu ka jawaabay wixii laga sheegay oo muxuu ahaa laga wariyey qaar hadda ay culamada qaar leeyihiin waa saxna waa jirtaa laakiin qaarkood waxaa lagu cilaynayaa ma aha mawduuciisi maaha mawduuciisa maaha bukhaari markuu nu leyahy xadiis waa saxiix axaadiista musnadada ah mutasilada ah ayaa laga hadlaya wixii mucalaqaada wixii maaragtay eh, athar ah wixii baabkaba uu kamid dhigay baabkaba uu kamid dhigay ku dhex daray kuwa lagama hadlayo marka imam darqudas kale الsunan alati tafarada bkuli sunati minha ahlu baldatin waa magac kitaab الsunan alati tafarada bkuli sunati minha ahlu baldatin yaa iskale labu dawud asijistani abu dawud saaxibu sunan wey sulayman ibnu ashcath raximah اllah raggaasaa marka ayaga kutubta ka alifay halkan waxaan ka gelaynaa qeybtii labaad xadiidka marka laga hadlayey khabarka waxaan u qaybinay laba qeybood bictibaari cadadihi xagga duruqda iyo cadadka laga soo hadlay waan soo sheegnay laba waxaan uqaybinay xagga cadadka saddex mashhuur casiiz qariib baan uqaybinay soomeen biictibaari alqabuuli waradina isagana laba qaybood baa loo qaybiya maqbuul iyo marduud maqbuulkii baa qaybo usii qaybsami marduudkii baa qaybo usii qaybsami meesha ugu badan kitaabka musalax oo dhan marka laga hadlaayo waa qeybtan leanna waa thamaradii thamaratu cilm musalax muxuu ahaa ya macrifatu saxiixi min asaqiim aw tamyiiz saxiixi min asaqiim intaas waa saameen marka alqabuul warad waa intaas intaas yaa u badan oo lagaga hadlaa taas marka insha allahu tacala waa jumca maantee ala soo jumcaysto wilah towfiq sala allah waslama ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi ajmaciin